بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii wa can abi saciid khaasatan waxaanu maraynay kitaabkii iyo baabkii looga hadlayay salaada taطawuca ah wacan abi saciid wacan abi saciidin alqudri radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yidhi awtiru witriya oo salaada witirkaa tukada qabla an tusbixuu intaadan waa bariisanin intaanan subaxu markaa dhalanin rawaahu muslim baa xadiid ka wariyayo wuxuu tilmaamayaa saan soo tilmaannay witrigu inuu yahay salaad habeenkii markaa loogu talagalay waana soo tilmaannoo kala degdega subaxa dhalashadiisa salaada witriga ah ana nabiya sala الله عليه wasalama qaal wuxuu yidhi awtiru witriya oo salaada witirkaa tukada qabla an tusbixuu intaadan subxaysanin weli bni xibbaan man adraka qofkii haleela oo ku soo gaara asubxa subaxa uu ku dhasho waaye oo walam yu'tir aanu witrinin falaa witra lahu witri ma laha wetrigii wakhtigiisii wuu dhammaaday qof allaala qofka subaxu uu ku haleelo subaxu uu ku dhasha min adraka subxa oo falaa yu'tir oo walam yu'tir dheh aan witrinin falaa witra lahu wax witriya markaa uma sugnaanin riwaayadan ayduna waa saxiixoo waxay tilmaamaysaa qofku inuu subaxa kala degdego kalana hormaro salaada witriga ah wa qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man naama qofkii ka seexda can ilwitri witriga aw amase nasiyahu hilmaamaa falyusallii ha tukado idaa asbaxa marka uu waa bariisto ha tukado aw dakara ama uu soo xusuusto rawaahu lkhamsatu khamsadii baa xadiidkaa wariday ila nasaa'i nasaa'i mooyaane xadiidkan asagana wuxuu tilmaamaa qofkii ka seexdee ka hurda salaada witriga ah amase iloobaba ha tukado mar allaala markuu subxaysto ow dakara ama markaa uu xusuusto waana xadiis saxiixa ah. haddana waxaan soo tilmaanay qofkii subaxu uu ku dhasho ee subaxu uu ku haleelo asagoon weli witrinin inuusan markaa witri lahayn waxaa suuragala in xadiidkan dambe loola jeeda man naama can ilwitri waa qofkii ka hurdaa laakiin subxiise muusan sheegin oo matalan qofkii ayaa seexday markaasuu islahaa witri oo witri waa soo xasuustay ama wuu soo kacay wakhtigiisii muxtaadka ahaa ee loogu talagalo witrin jirayna wuu dhaafay laakiin subax markaa ma dhalanin oo man naama can ilwitri buu yidhiyo madhin qofkii waa fadhiistaa ama riwaayadda hore waxay tilmaantay man adraka subx kani madhin qofkii subuxu ku soo haleelo laakiin qofkii ka hurda markuu tukan jiray buu ka hurdo dib buu u dhacay wuu kacay markaa wuu witrin karaa hadduu hilmaamana u xasuusto saasoo kale laakiin markuu leeyahay idaa asbaxa waxay tilmaamaysaa waa beriisi qole waxay yidhaahdeen tan hore waxaa lagu xambaarayaa waa qof allaala qofkii inta dhahaya asagoo soo jeeda hadhow baad tukan doontaa waad cibaadaysan doontaa oo saa oo saa wuxuu ku dhasho witri ma laha qofka noocaanoo kaasoo kale ah amaa qofkan kale ee ka hordee dar ayada allay uga timidba hordo amase iska iloobay markaa waa uu tukan karaa qolana saasay markaa yidhaahdeen laakiin xadiidku waa xadiid saxiixa oo can jaabir qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man khaafa qofkii ka cabsada allaa yaquuma inuu kici waayo macnaha inuusan kicin buu ka cabsaday min aakhiri alleyl habeenka aakhirkiisa falyuutir ha iska witriya awalahu awalkiisaba dad iska hurdo weyn baa jira oo mar allaala markay seexdaan xataa mararka gobol ka mid ah salaadoo lagu jira soo kaca subxeed amase aan habeenkii toosi karin kaa awalkiisaba iska wujreeyo waman tamica qofkii damac ka qabee rajo ka qaba an yaquuma inuu kaco aakhirahu aakhirkiisa habeenka qaybtiisa dambe qofkii rajo ka qaba inuu kacana falyu'tir ha witriyo aakhira leyl habeenka aakhirkiisa waayo faina salaata aakhiri leyl la tukado mashhuudatun waa mid la soo xaadire wadalika afdal taasaana fadli badan rawaa muslim baa ka wariyey qof allaala qofkii rajo leh oo hurdo fudud oo dhaqso kaca waxaa u fiican inuu aakhirka witriga ka dhigto weliba intuu qiyaam tukado salaada midda ugu dambaysaa witriga uu ka dhigo aakhir layl oo la tukado waa la soo xaadiraa waa xilliyaday malaa'igtu isbeddesho waana midda ugu fadli badan laakiin qofkaan damac ka qabin qofkaan rajo lahayn oo isdhahaya amay hurdo kula tagtaa awalku iska bilaabi karaa wuu iska witrinayaa cishaa'iga wixii ka dambeeyaba uu samaynayaa waata abaa hurayra waan soo tilmaanay uu yidhi rasuulka saaxiibkaa waxuu ii dardaarmay inaan witriga tukada intaanan seexanin ka hor marka taana way fiicantao waa la sameeyaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga idaa طalaca alfajar fajarku hadduu dhasho faqad dahaba waxaa baxay oo dhammaaday kullu salaati اleyl iyo wاlwitru salaad leyl la tukadoo dhan way dhammaatay witrigiina la mid ee fawtiruu witriya oo salaada witrka tukada qabla طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka hor intuusan salaada subax ay idinku dhalanin oo fajarka aan la gaarin watarka witriga tukada waayo haddii mar dalac uu yimaado waagu baryo waxaa dhammaaday salaadii habeenka la tukanayay waxaa dhammaaday salaada witriga waqtigeeda ee fa utiruu witriya oo witrka tukada qabla uluuci lfajri fajarka dhalashadiisa ka hor idaa alaca hadduu alaco uu soo baxo uu baryo alfajru waagu uu baryo waa mar allaala marka fajarku uu dhashee faqad dahaba waxaa baxoo dhammaaday kullu salaati layl salaad habeeneed dhammaan way tagto way dhammaatay waxaa kaloo dhammaaday watrigii iyo walwatru ee fawtiruu witriya qabla طuluuci اlfajri rawaahu tirmidiin baa xadiidka wariyey wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam xadiidka tirmidi hadda aan tilmaannay idaa طalaca alfajr faqad dahaba kullu salaati اlleyli iyo walwatru tilmaamahayo waa xadiid daciifa asaga laakiin sida la tilmaamay haddaannu soo marnay waa tii la yidhi qofkii ka hurdaa iyo qofkii hilmaama laakiin mar walba qofku waa inuu ku dadaalo inuu habeenka witriga markaa tukado subaxan uu kala hormaro mar walbana xilligaasaa loogu talagalay qofkaan keri karin inuu kacana ha iska hormarsado qofkii damac qabay aan hurdo weynayne gadaal ha u dhigto wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa salaada duxada salaada lagu magacaaba salaatu duxaa ee barqadii arbacan afar ayuu tukanayay wayasiidu wuxuu siyaadinayay maa yashaa wixii uu doono intii ilaahay uu doonnana wuu ku siyaadinayey afar rakacadood ayuu nebigu duxada tukanayay bay tiri caaisha kaana rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa barqada arbacan buu tukanayay waa salaada duxada wayasiidu maa yashaa'u wuxuu doonana markaa wuu ku kordhinayey oo inuu ka badiyaa dhici kartay rawaahu muslim walahu waxaa u sugnaa muslim canhaa caaisha annahaa su'ilad in la weydiiyey hal kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla ma ahaan jiray sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa barqada qaalad waxay tidhi laa maya ilaa an yajii'a inuu ka yimaado min madiibihi meeshuu ku maqnaa maahane madiibkiisii safar inuu ka soo gala maahine ma tukan jirin bay tiri walahu waxaa u sugnaa weli muslim canhaa caaisha maa ra'aytu ma arkin bay tiri rasuulallaahi rasuulkii alla oo yusallii tukanaya rasuulka oo tukanaya subxata duxaa sunnada duxada ah qad weligay wa innii aniguna lausabbixuhaa wuu tukan jira bay tidhi saddexdaa waxay tilmaamaysaa marka hore caaisha waxay tidhi nebigu wuxuu tukan jiray duxada afar wuxuu doonana wuu ku siyaarin jiray haddana waa la su'aalo nebiga duxada ma tukan jiray mayay tidhi ilaa inuu safar ka yimaado ma ahani weligay maba arkin bay tidhi asagoo subxada duxada markaa tukanaya aniguse waan duxayn jiray oo markaa waa tukanayay midda hore oo ay wariday ay leedahay ee nebiga wuxuu tukanaya duxadii afar waxay ka hadashay waxay ayadu markaa aragtaye waxaa suuragal ah inaysan ayadu arkin caaisha nebiga oo duxa tukanaya ilaa inuu safar ka yimid maahane taa dambana dhici karta in markaa loo sheegay dad markaa ku arkay oo ay saa u wariday ay tiri yusalli duxaa arbacan wayasiidu maa yashaa marka ay leedahay ee la yidhi ma dukan jiray nebiga duxada mayay tidhi ilaa inuu qiibkiisa ka yimaado maahane meel uu ku maqnaa ama maqnaasho uu ka soo galo safarnoo markaa yimaado marka inay caaisho aragtay radia allaahu canha markay leedahay maa ra'aytu rasuula allah yusalli ma arkin nebiga sala allahu calayh wasalam oo subxata duxa tukanaya duxada sunnadeeda qatun weli oo ay aragtay keliya say horay u tilmaantayba inuu markaa ka yimaado safar uu ka yimid maahane wa innii aniguna la usabbixuhaa waa sunnayn jiray bay tiri oo waa tukanayay wa can zayd ibni alarqam oo can zayd ibni arqam anna rasuul اllahi sal اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu lwaabiin dadka awaabiintaee towbakeenka badan salaadoodu xiina tarmadu اlfisaalu waa marka ay nirguhu cagagubtaan waa marka tarmad uu noqdou bacaadku kululaado fisaalku waa ilmaha yaryarkay hashu dhasho waa nirgaha markaa loola jeedaa ilan lugahooda jilcano xilliga qoraxdu ay kululaata marka la gaaro way cagagubtaan rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariya waa xadiid saxiixaho salaatu alawaabiinna waa salaada duxadaa loola jeedaa dadka awaadiinta noqod ka badan ee rabbi u soo laabta salaadoodu xilligeeda waa marka ay nirguhu cagagubtaan salaatu alawaabiina waa salaada duxadee xiina waa wakhtiga tarmadu ay cagagubtaan alfisaal macnaha waxaa loola jeedaa marka ramdiga iyo bacaadka uu kululaado waa mar allaala markay qoraxdu soo adkaato xilligaa waa xilliga fadiiladeeda ah mar allaala markay qoraxdu soo wada baxda wuu bilaabanaya ilaa qoraxda dhertamaha ay ka istaagto xilliga noocaas ahna salaada duxadu markaa way jirtaa markuu bacaadku kululaado afar saac iyo meelaha la gaaro waa wakhtigiisa ugu fiican uguna fadliga badan marka salaadulawaabiin waa xiina tarmadu lfisaal waa markay nidguwacaga gubtaan oo can anasin qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebiga man sallaa qofkii tukada adduxa salaada salaada duxa intay casharata ragca laba-iyo toban rakacadood bana allaahu ilaahay lahu wuxuu ugu dhisaa qofkaasi qasran sar baa loogu dhisaa fi ljannati jannada dhexdeeda guri baa jannada loogu dhisaa rawaahu tirmidiyu wastaqrabahu wuu qariibiyo xadiisku waa daciif buu ula jeedaa saa darteed salaada duxada labo ayaa ugu yar afarna nebigu waa tukanayey ilaa wuxuu doona waa la tilmaamay intaa ilaa intuu doonana waxa dhici karta ilaa sideed rakac in loola jeedo waayo nebiga sala allahu calayh wasalam fatxumaka markay dhacday asagoo qubaysanayu muhaani waatay u timid waxay tiri nebigu wuxuu tugtay sideed rakacadood duxayna markaa ahayd marka xaaladaa waay laakiin xadiidkaa tilmaamaya laba iyo toban rakacadood qofkii tukadaa guri baa loogu dhisaa waa xadiid daciif ah wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala annabiyu nebigaa soo galay sala allahu calayhi wasalam baytii gurigayga fa salla duxaa duxadii buu tukaday amaaniya rakacaatin siddeed rakacadood rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixihi saxiixiisa ayuu markaa ku wariyey saa darteed xadiidku waxa uu tilmaamayaa baa la yidhi sideed rakacadood caaisha markay leedahay dakhala annabiyu beyti nebigaa gurigayga soo galay duxa sideed rakacadood ayuu tukaday horeyna waxay u tilmaantay in nebiga uusan duxa tukaninba ilaa an yajii'a min maqiibihi ilaa inuu maqnaasho ka yimid maahane safar inuu ka yimid markaa guriga uu u soo gelaya caaisha waaba macquul oo suuragal inuu ka yimid maqnaasho oo safar markaa uu ka yimid rasuulka sal اllahu calayh wasalam baabu salaati اljamaacati iyo wاlimaamati salaada jamaacada lagu tukada wadajirka iyo imaamnimada ayuu baab marka u yahay baabu salaati اljamaacati iyo wاlimaamati can cabdulaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu ljamaacati jamaacada salaad lagu tukado iyo salaada jamaacada afdalu way ka fadli badan tahay min salaati lfaddi salaada kelikeli loo tukado bisabcin wacishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo ayay dheertahay salada salaada jamaacada midda keli lagu tukado muttafaqun calayh walahumaa waxaa u sugnaa muslim iyo bukhaari can abi hurayrata bihamsin wacishriina juz shan iyo labaatan juz shan iyo labaatan qayb bay ka badan tahay wakada lilbuqaari buqaari saasoo kaluu wariyey can abi saciid oo waqaala wuxuu yidhi darajatan darajo ayuu ku wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada jamaacada fadaa'il fara badan inay leedahay qofka oo keligii tukada waxaa ka fadli badan salaad jamaaca inuu qofku ku tukado ee markaa uu yimaado waayo salaada jamaacada waa la laalaabaa oo labaatan iyo toddoba daraja qofka loo laalaabaya riwaayadaa tilmaantay bihamsin wacishriina juz isku hor imaad ma jiree midani waa haddii bay yidhaahdeen xagga darajada la tilmaamo midaan bihamsin wacishriina darajo ma tilmaamina juz bay tilmaantay waa qayba haddii loo tiriyo darajo ahaan haddii loo fiiriyana waa toddoba-iyo labaatan darajo ama haddii toddoba-iyo labaatan la yidhi shan iyo labaatanna la sheegay waxba ka hor imaan maayo waayo wixii badnaa waxa yar haddii la sheego ka yar markaa anfin maysa ka ka badan wakada lilbukhaari can abi saciid waqaala darajatan daraje markaa xustay ayada marka salaada jamaacada aad ha loogu dadaalo waayo fadli fara badan iyo darajo badan ayaa lagu gaaraa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi waladii macbuudkii nafsi nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhartay buu dhahay nabiga sal allahu calayh wasalam laqad hamamtu waxaan hamiyey oo aan damcay an aamura inaan amro bixatabin qoryo in laysoo guro inaan intaa rag dhaho bax qoryo iyo xaabo ii soo gura ayaan hamiyey oo fayaxtataba markaa lasoo qoryo guro oo intay baxaan xaad ay xaabo ay markaa soo guraan umma intaa kadibna aamura bisalaati salaada aan amro in la aadaamo oo fa yu'adana lahaa loo aadaamo markaa markii xaabada iyo qoryaha la ii diyaariyo inaan dhahaye salaad ha la adimo umma intaa ka bacdi aamura aan amro rajulan oo fa ya'umma annaasa dadka uu hogaamiyo in salaadda inta loo aqimo booskii aniga salaadda aan geli lahaa aan qof kala amroon dhaho dadka duji uma intaa kadibna ukhaalifa aan u gadaal maro ilaa rijaalin rag laa yashhaduuna aanan soo xaadirin asalaata salaada ile mar haddii la xirto salaadii maxaa bannaankii gurigaaga ku joojiyey salaadii waa inuu qofku ku jiraa ilaa inuu cudurdaar leeyahay maahane intaa ka bacdi buu dhahay nebiga inaan rag wato oo aan u gadaal maro rag ilaa yashhaduuna asalaa aan salaada soo xaadirin jamaacada oo fa uxariqa aan gubo calayhim korkooda buyuutan guryahooda aan guriga kusoo gubay rasuulku dhahay sal alla alih aan dab markaa qabadsiiyo taasaan markaa damcay riwaayadaha qaar waxay tilmaameen dumarka iyo ciyaalka iyo waxa haddaysan ahaan lahayn waayo dad waxaa ku jira meesha aan waajibku ahayn inay jamaaca tukadaan waxaa ku sugan dad iska xanuunsanoo jamaacadii laga rabay laakiin cudurdaar leh marka taas darteed inaan u dhaafo oo dadkaasoo aan dembi lahayn guryahoodii gubtaa ayagu dab gaaro saa darteed bay ragga ku fagteen dadka la badbaadinaya darteed walladii ilaahii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low yaclamu hadduu ogaan lahaa axaduhum midkood waa intaan jamaacada imaanin annahu yajidu inuu helayo carqan laf samiinan oo buuran cardag waxaa loola jeedaa waa laf hilib leh hilib fiican leh oo samiin ahoo buuran aw amase aw mirmatayni waa laba majimood xasanatayni oo fiicfiican majimaha ariga qaybaha ugu hooseeya weliba oo haddana xasanatayn ahoo aad u fiicanoo inta si fiican loo kariyey haddii masaajidka laga cuni lahaa la shahida alcishaaa cashay imaan lahaayeen way imaan lahaayeen buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam saa darteed ayaa manfaca adduunka iyo kii aakhiro kan adduunkay jecel yihiin waxyaabaha adduunka dheeftiisii dheefta aakhiro ta adduunka ayay jecel yihiin waayo middaan adduunka ah way u jeedaan way qaadanayaan laakiin middaa aakhiro waa xasanaad la kaydiyey qof ilaahay iimaan siiyey oo rumaysan maahane alladiina yu'minuuna bilghayb kuwaa maahan aan in kale markaa ku far adeegi karin xasanatayni la shahida alcishaaa cishaha ayuu imaan lahaa muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari bukhaari baa lafdiga iskalo wuxuu tilmaamayaa axaadiista loo deliilsado in salaada jamaacadu ay waajib tahay ilaa cudurdaar qofka hela helo maahani waayo nebiga sala allahu calayh wasalam oo nebi naxariis ah oo nebi hidaaye ah wixii uu u hamiyey inuu guri ku gubo wax sahlan maaha baa la leeyahay wax fudud ma aha rasuulka sal اllahu calayh wasalam inuu caladaa hamiyo laakiin rasuulka sal اllahu calayh wasalam ma uusan samaynin arrintaa shafaqo iyo naxariis dad jooga darteed wa canhu qaal qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam afqal salaa salaad midda ugu culus cala almunaafiqiin munaafiqiinta korkooda salaatu alcishaa'i waa salaada cishaa'iga iyo wa salaatu alfajri salaada subax munaafiq ma rabtaa inaad ogaato calaamadiisa laba salaad ku fiiri haddaad ka weyso masaajidka salaad cisho iyo salaad subax waa laba salaad oo ugu adage ugu culus munaafiqiintiisa la imaan karin walow yaclamuuna haddayse ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku dhex sugan labadaas salaadood la aatawhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan ayagoo birada ku socdaba ha yimaadaane walow xab ayagoo guurguuranaya xataa way imaan lahaayeen laakiin ma yaqaanaan ma yaqaanaan khayrka iyo wanaagga labadaas salaad ku jira fadliga weyn ee labadaas salaad laga helo sidaa darteed baa la tilmaamayaa salaadaha munaafiqiinta ugu culusaysan tukan karin salaad ceshii salaad subax inay tahay sababtuna waxay tahay labadaas salaad waa mugdi iftiinkan oo kale ma jirana masaajidku mugdi buu ahaa lama arkaayo marka kii maqan iyo ka kale lama oga duhur iyo casr iyo maqrib waa joogaan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas dadkay istustusaan buu dhaha ila subxaana wa tacaala walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila in yarmee rabbina ma xusan subxaana wa tacaala marka labadaas hadbee munaafiqiinta ugu dhib badanoo qofku waa inuu la dagaalamo marka calaamaadka munaafiqiinta suusan ugu sifoobin labadaas baad qofka soo xaadira duuri casri bay u sahlantahay iyo maqrib way suuqaba la marmarayaaba labadaas salaad laakiin waa laba salaadoodoo marna jiif laysku diyaarinaayo marna la jiifaba walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku dhex suganna la atawhumaa way soo xaadiri lahaayeen wayna imaan lahaayeen walow xabwan gurgurasho baa ku yimaadaane ayagoo birada ku saqaya xataa ha yimaadaane way imaan lahaayeen muttafaqun calayh wa canhu qaal ata nabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa u yimid ata nebiy nebiga rajulu nin baa u yimid acma indhoola ah fa markaasuu dhaha yaa rasuul allah rasuulka allo laysa lii iima sugnaan oo melihi qaa'idun hogaamiye yaquudunii ii hogaamiya ila masjidi masaajidka nin gacanta i qabtaa oo i kaxeeyo masaajidka igeeya horta melihi waxaan rabaa inaan gurigayga isaga tukado riwaadaha qaarkood magaalada madiine hawaamkeedii xasharaadkeedaa badan wax i hogaamiyii qaa'id fiicanoo masaajidka ii wadana melihi ma ii ogolaan karta inaan gurigayga ku tukado farahasa lahu wuu ruqsayay nebiga sal alla calih wasalam bax buu dhahay gurigaaga isaga tuko falammaa markii wallaa uu jeestay ninkii dacaahu wuu u yeeray rasuulka sal alla calih wasalam faqaal wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa adaanka ma maqashaa oo bisalaad salaada marka la aadaamayo xayi cala asalaa xayi cala alfalaax ma maqlaysaa qaala nacam haa buu dhahay qaala faajib buu dhahay nabiga sal allah alayh wasalam haddaadba maqlaysa kaalay liibaan u imow kaalay salaad u imow wax aan kaaga celiyo ma lehe imow buu dhahay nebiga sal allah wasalam ruqsa ma jirto rawaahu muslim baa xadiidka wariyey ninkii indhoolka haddii saan loo galay kii qabay ka warramay walaalay oo aan rabinba inuu salaad jamaaca yimaado yaqaana wadada suuqa lagu aado keliya yaqaana wadada macaasida iyo magaalada lagu aado yaqaana waddada tijaaradii ganacsiga lagu yaqaano laakiin aan aqoonin waddada masaajidka lagu soo aado mar alaal marka aadaanka la maqlo ninkani waa indhool indha ma hogaamiye fiican male magaalada madiine hawaami xasharaad baa laga yaabaa inay lahayd oo loo ruqseeyey kadibna rasuulku uu dhahay xayi cala asalaah ma maqashaa xayi cala alfalaax ma maqlaysaa qaala nacam qaala faajib buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam imow rawaahu muslim baa xadiidka wariyey rag waa inay rag noqdaan masaajidka yaa camira guryaha ilaahay yaa camira fii buyuutin aadana allah an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi wاlasaal rijaal buu dhaha ila subxaana wa tacaala rijaal baa camirta laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri اllah salaada alla maba ka mashquulisa beec iyo dikri mar allaala marka allahu akbar la yidhahda tukaanka furihiisaa yaqaana waxay soo aadayaan gurigii jannada ay ku dhisan lahaayeen rijaal buu ilaahay ku tilmaamay rijaal aan noqono dumarkaa guryaha lagu yaqaanaa dumarkaa suuqyada ku tukadaa dumarkaa guryaha iyo aqallada ku tukadee rijaal waxaa lagu yaqaanaa rijaal inuu masaajid yimaado sida aayaddu tilmaamayso rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bayc saa ka baxna in sha allahu tacaala wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma can اlnabiyi sala اllahu qaal man samica qofkii maqla annida'a aadaanka falam ya'ti aan imaanin falaa salaata lahu salaad ma ilaa min cudurin cudur ma ahani haddaad cudurdaar leedahay waa gooni roob baadaay waad soo bixi weysay waad xanuunsataa jamacdii baad soo xaadiri weysay xataa waxaa laga sheegaa salafka hore ee saxaabada uma ma erkayn qof kadib dhacaya salaad jamaaca ah axadkood mar allaala markuu xanuunsan yahay waa la soo hogaamin jiray labadiisa lugood asagoo dhulku ay jiidayaan yaa safka la soo fadhiisin jiray waayo salaadka tegitaankeeda xataa salaad meehe jamaaca keligeed oo laga tago yayuu arki jireen wax aad iyo aad markaa u weyn marka sidaa darteed ha la dadaalo shaydaanka inta layska celin karo ha layska celiyo qofkii aadaan maqla aadaankana aan soo ajiibin meesha laga aadaamay aan imaanin salaada aan geynin falaa salaata lahu ila min cud rawa ibnu maajah adaaru qudniy wibni xibbaan wاlxaakim waisnaaduu calaa shardi muslim laakiin rajaxa bacduhum waqfuhu xadiidka qaarkood waxay rajaxeen inuu mowquuf ibnu cabaas ku yahay laakiin xadiidku waa xadiid saxiixa idan jamaacada aad ha loo soo xaadira waa can zayd ibni laas radi annahu sallaa maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisuu la sheegay ninkaas yaiid ah waa can yaiide eh, milaso annahu sallaa maca rasuuliillaahi buu tukaday salaata subxi salaaddii subxeed falammaa sallaa markuu tukaday rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam idaa huwa birajulayn waaba laba ninoo lam yusallia aanan tukanin laba ninba iska fadhisayba ma tukanin fadacaa bihimaa waa u yaray nebiga labadaa igu ama kaalaya fajii'a bihimaa waa lala yimid labadii nin labadii baa la keenay turcadu ayadoo ay boodboodayso faraa'isuhumaa kalxamahooda macnaha cabsi darteed ay saa u jaraynayaan maxaa laydinku samayn doonaa maxaa halayseen qaladka ay galeen nebiga haybad ay ka hebaysanayeen yala jaraynayaan oo wadnahoodii iyo furaysoodi ay markaa la boodboodaysaa fa qaala lahumaa labadii nin wuxuu ku yidhi nebiga maa manacakumaa maxaa idinka reebo idinka manciyey an tusalliyaa macanaa inaad nala tukataan an tusalliya inaad tukataan macanaa micigeena maca noola tukan weyseen qaalaa waxay dhaheen qad salaynaa fii rixaalinaa guryadan ku tukanay aal macnaha xaafadayaan deganay waa soo tukanay inta waxaan nimid annagoo salaadii soo tukanay idinkana tukanaya qaala rasuulku wuxuu dhahay falaa tafcala ha yeelin add wixii ka dambeeya ha aad ku soo tukataan fii rixaalikum raxaladiinnii meelaha aad deggan tihiin umma adragtum aad soo haleeshaan alimaama imaam walam yusalli aan tukan oo markaa tukanaya fasalliyaa macaw la tukada la gala salaada fa innahaa lakum naafila sunna idiin noqonaysaaye haddaad meesha iska taagnaan lahayd gal oo la tuko aba horay u soo tukaday hadday dhacdo inaad timaada masjidkii oo lagu tukanayo imaam haddana dadkii dujinaya fasalliyaa macahu la tukada buu dhahay nebiga fainahaa ayadu lakum naafila naafila idiin noqonaysaaye sunnay idiin tahay mucaadna wuu noo imaan doonaa markallaala markuu nebigu la soo tukado ayuu qoomkiis intuu imaado tujin jiray mucaad salaad mid ka mid ahna tii waajibka uga dhacday midda kalena sunnay markaa u noqonaysaa sidaa markaa yeela rawaahu axmed wallafdu lahu baa iskale axmed waalaaatu way wariyeen wasaxaxahu tirmidiyu waa saxiix yeelay wabni xibbaan xadiidku waa xadiis saxiixa sidaa darteed wuxuu tilmaamayaa hadday dhacdo inaad soo tukatay haddana aad imaam ku soo gaarto tukanaya mid ka gal ama la gal mid waxay kuu noqonaysaa naafila naafiladuna waa sunna ama waa ku ziyaado wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam inama jucila alimaam imaamku waxaa loo yeelay oo loo sameeyey waxay tahay liyu'tama bi lagu daydo imaamka muxuu ugu jiraa koo waxaad arkaysaa imaamka ka hormaraya koo waa ka dambeeya imaankii saddex qayb buu dugtay waa istaagsan yahay markaasuu allahu akbar lii haddana amase rukuucuu jiraa imaamkiina rakacad labaad buu u istaagay ku imaamkuu la socdaa markuu la socda allah akbar u diyaar way asaga si xanjeertay waa sugayaa imaamkii saasuu isku raacayaan maxaa loo geliyay imaamka haddii la raacaayo iyo haddii laga hormaraayo imaam waxaa loo samayliye utama bihi in lagu daydo faidaa kabbara fakabiruu allaahu akbar markuu dhaho allahu akbar dhaha idinka markaa ha isla dhihina hana ka hormarina walaa tukabiruu ha kibaranina xataa ilaa uu kibaarto allahu akbar uu yidhaahdo yukabbira waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuucana rukuuca wlaa tarkacuu ha rukuucina xataa yarkac ilaa uu rukuuca imaamka waidaa qaala hadduu yidhahdo samica allahu liman xamiidahu faquluu dhaha allaahuma rabbanaa laka alxamdu oo mar allaale markuu samica allahu liman xamida uu dhaho marka intaad soo kacdaan markuu soo kaco kadib waaye faquluu idhaahda allaahuma rabbanaa laka alxamdu waidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu ha sujuudina xataa yasjuda ilaa uu sujuudo xataa yasjud waxaa laga qaadanaa ilaa sujuud uu galo ee maaha intuu sii socdo maaha markuu dhulka gacanta sii dhigu madaxu sii socdo waa markuu sujuudu galo ee uu sujuudda lagu hubsado markaa sujuuda faidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu xataa yasjuda waidaa sallaa hadduu tukado qaa'iman istaag uu ku tukada imaamka fasalluu qiyaaman istaag ku tukada waidaa sallaa qaacidan fadhi hadduu ku tukadana fasalluu qucuudan ajmaciina idinkoo dhan wada fadhiista oo macnaha tukada xaal aatiin kuwa ah oo qucuud ah oo markaa fadhiya fadhi hadduu ku tukadana fadhi kula tukada rawaahu abu daawud wahada lafduhu lafdigiisu waa sidaa waaslu fi saxiixayn xadiidka asalkiisa saxiixaynkuu ku sugaa wuxuuna tilmaamayaa imaamka mutaabacadiisa in imaamka la raaco waa waajib qofka salaada imaam ka hormara waan arki doonnaa ma ka cabsanaya miya madaxiisa madax damer inuu ilaahay ka dhiga subxaana wa tacaala qaabkaaga qaab damer in laga dhiga ma ka cabsanaysid miya waa dadka sujuudda kala hormaraya iyo rukuucdii wixii la mida imaamka marka rasuulku wuxuu leeyahy sal jucila alimaamu imaamku waxaa loo yeeloo loo sameeyey liyu'tama biin lagu daydo faidaa kabbara hadduu tikbaarto allahu akbar uu yidhaahdo fakabbiruu idinkuna kibaarta walaa tukabiruu allahu akbar hadhihina xataa yukabir ilaa allahu akbar yidhaahdo waidaa rakaca hadduu rukuuca farkacuu rukuuca walaa tarkacuu ha rukuucina xataa yarkaca ilaa uu rukuuco waidaa qaala hadduu yidhahdo samica allahu liman xamida faquluu dhaha allahuma rabbana laka alxamdu waidaa sajada hadduu sujuuda fasjud fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu ha sujuudina xataa yasjuda ilaa uu sujuudo waidaa sallaa qaa'iman istaag hadduu ku tukada qiyaaman idinkoo taagan waidaa sallaa qaacidan fadhi hadduu ku tukadana fasalluu tukada qucuudan ajmaciin qaybtan dambe imaamka istaag iyo fadhi ku kala tukado waxaa dhici karta hore inay ahayd laakiin xadiid baa noo imaan doona gebagabadii rasuulka sal اllahu calيh wasalam inuu dadka dujiye asagoo fadhiya dadkuna markaa taagnaayeen marka imaamku haddii uu fadhi ku tukado ma'muumiintu ayagu way istaagayaan oo istaag bay markaa ku tukanayaan oo mutaabacada imaamku inkastoo ay waajib tahay haddana shuruudihii waxyaabihii layska rabay istaag in lagu tukaday ahayde taasaa laga hormarinayaa oo mar allaala markii aakhir xayaatii nebigu ahaa abuubakaroo salaada xirtay yaa nebiga la keenay sala allahu calayh wasalam abubakar bidixdiisaa la fadhiisiiyey nebiga sala allahu calay wasalam baa dadka dujinaayey abuubakar wuxuu ku wuxuu ku dayanayay salaada abibakar ee nebiga dadkuna waxay ku dayanayeen salaada abubakar oo asagaa gaarsiinayey ilaa nebiga codkiisa waa xanuunsanaa ma gaarsiinaynin istaag bay ku tukanayeen imaamkoo nebigana markaa wuu fadhiyey wa can abi saciid alqudri radi allahu canhu ana rasuula allahi ra'aa wuxuu arkay fii asxaabi asxaabtiisa ta'ahuran soo da'a sidai hore inaysan ahayno waxooga la ta'ahuraayo taasuu markaa arkay faqaala wuxuu yidhi taqadamuu soo hormara soo hormaro oo soo dhaqsada oo fa'tamuu bi igu dayda buu dhahay nebiga sal war markaad igu timaadaan waad igu dayanaysaan oo salaadii baad arkaysaan saan u tukanayo walya'tama bikum ha idinku daydaano man bacdikum dadka idinka dambeeye rawa muslim baa xadiidka wariyey soo daahid iyo ta'ahuritaan iyo sidii hore inaysan ahayn buu ka dareemay markaasuu dhahay soo degdega qadamuu soo hormara bi igu dayda buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam fa'tamuu igudayda bii aniga walya'tama bikum waxaa idinku dayanaya ha idinku daydaanee man bacdakum dadka idinka dambeeya way markaad idinka horay timaadaan dadka gadaal joogay gadaal ku tukanaya yaa idinka idin arkaaya marka idinku dayanayaan oo aan ii jeedin amase dadka gadaal ka imaan doona sidaynoo kale oo salaadaha wal isgaargaarsiiya nebiga say uga soo arkeen bay beri ku hogaaminayaan dadkii kale ku dayanaya dadka waxay ku daydeen dad nebiga ku dayday kuwan kuwa kale kusii dayanaya ilaa maanta la soo gaaray marka saas sameeya buu dhahay nebiga wacanzeedi bn haabiti radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ixtajara rasuulu اllaahi sal اllahu calayh wasalam wuxuu ootay ama uu goostay sal اllahu calayh wasalam xujratan xujrad xujrad buu rasuulku samaystay wuxuu samaystay uu goostay xujrad oo uu ka sameeyey looga sameeyey bikhasafatin ee derin derin baa loogu oodayoo loogu sameeyey fasallaa fiiha waa ku tukaday ramadaanna way ahayd faqad tabaca ilayhi rijaalun rag baa soo dabagalay salaadiisii yada soo raacay marka yusalluuna ayagoo la tukanayo tukanaya bisalaatihi salaadiisa alxadiia xadiidka kaamil macnaa wuu dheeraa wa fiihi waxaa ku jiray afdalu salaatin salaad midda u fadli badan afdalu salaati almar'i qofka salaadiisa tan badan waa fii beytihi miduu gurigiisa ku tukado ila almaktuubata waajibka maahane muttafaqun calayhi wanaanu soo tilmaannay waana soo marnayoo ramadaan ayadoo ay tahay yuwaab yar samaystay rasuulka sal alla calah wasalam dariin laga sameeyey cawda ee timirta yaa looga sameeyey kadib buu salaad ku dhex tukaday rag baa soo ogaado way tukadeen rag kalea soo ogaado way soo raaceen waa la batay masaajidkii maba u soo bixinba sala allahu calah wasalam habeenkii dambe say u fadhiyeen buu usoo baxuu yidhi waxaa samayseen igama qarsoonayne waxaa u fad ordaha guryihiina ku kala tukada salaad waxaa u fadli badan salaada qofka uu gurigiisa ku tukado ilaa waajibka maahane ilaa waajibka maahane muttafaqun calayhi wa can jaabir qaala salla mucaad mucaad baa dujiyey biasxaabii asxaabtiisa bilcishaa'i salaadii cishe bilcishaa ayuu tujiyey fatawala calayhi waa ku dheereeyey riwaadaha qaarkood waxay tiraan suurat lbaqar uu ku akhriyeyba faawala calayhi faqaala الnabiy nebigu wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato yaa mucaad fattaanan fidnawade fidnoole inaad noqoto ma rabtaa buu yidhi fattaan inaad ahaato idaa ammamta haddaad hogaaminaysa annaasa dadkood imaam u noqonaysid faqra' aqrib bishamsi waduxaaha wasabbix isma rabbika alaclى waqrab ismi rabbika alaclى wاllayli idaa yaksha maad akhris suuradda maxaa baqara kuu geey xadiidku qayb kaluu lahaayo wuxuu tilmaamayaa waa muttafaqun calayh walafdu limuslim baa iska lehe mucaad baa salaadii cishaa'iga qoomkiisii tujinayay markaasuu faatixadii kadib wuxuu furfurtay suurat lbaqara ninaa maantao dhan beer ka shaqaynaya hal uu watou bannaanka ku soo xidhay u cislaa salaadaanna ka gaarsiiyo la tuko jamaacadan kabacdina gurigaaga iska aade iska cashaya tartiib saaxiib beri shaqadaada u dheelmo mar allaal markii faatixada uu dhammeeyey faatixada ayuu yidhi eh, mucaad aliflaamim dalika alkitaabu laa reeb oday waa ka goostay salaada waa ka baxay lan waa majo istaagnaan karo waa ka baxiyey salaada keligiisu halkaa ku tukaday ratigiisa uu furtay hore u dhaqaaqay waduu dhahay baqaradaada mar allaala markuu baxay oo loo sheegay mucaad uu yidhi munaafiq waay ninkaa ninkii salaad iga furtay oo baxaya waa munaafiq annagaa iska qasalnaa munaafiq haddii nalno ila waxba nalama ah munaafiq wax weyn bay la ahaan jirtay dacwo rasuulku ugu tegey sala allahu calayh wasalam mucaad baa loo wacay markaasuu rasuulku mucaad la hadlay oo uu u sheegay xaaladda iyo sida arrintu ay tahay markaasuu yidhi mucaadow aturiidu an takuuna yaa mucaad fattaanan fid inaan tahay maanta war dadka waxaa idinku jira dad dadka diinka ka kala burinaaya war hadii qofka imaam uu noqonay ha khafiifiya waynoo imaan doontaa qofka ugu daciifsan salaaddiisa duji dad maantao dhan suuqan ka xamaalanaayo wax qaadqaadaaya aad salaad cisho cad ku dujinayso suurat albaqara iyo aali iyo nisaa ma soconayso salaadiina waa inay dadka tukadaan in dhibka iyo waxyaabaha laga dhaafana waa loo baahan yahay ummadda waa loo raxmadaa waa loo naxariistaa salaada saasaa markaa la yeelaa marka jaabir wuxuu leeyahay sallaa mucaad mucaad baa biasxaabihi tujiyey alcishaaa salaadii cishe fawala calayhim wuu ku dheereeyey faqaala nabiyu sal اllahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato yaa mucaadu mucaadow fataanan fitnoole fitnado lamaa tahay mucaadow idaa mamta markaad hogaaminaysood imaam u noqonaysa annaasa dadka faqra aqri bishamsi waduxaaha wabisabbix isma rabbika alaclaa waqra bismi rabbika alaclaa waiqra bismi rabbika alaclaa aqri walayli idaa yaqsha muttafaqun calayh suuradaha maxaa qof kasta waa tukan karaa saa hayeelin walafdu limuslim baa iskale can caishata radi allahu canha fii qisati salaati rasuuli illaahi qisadii iyo sheekadii salaada nebiga sala allahu calayh wasalam binaas uu dujiyey wahuwa mariid asagoo xanuunsan qaalad waxay tihi fajaa'a wuu yimid nebiga xataa jalasa ilaa u fadhiistay can yasaari abibakar abibakar bidixdiisa haddii mar abibakar bidixdiisa uu fadhiistay yaa imaam noqonaya nebigaa imaam ah sal alla wasalam waayo laba qof markay taagan yihiin qofka ma'muumka ah wuxuu istaagayaa qofka imaamka midigtiisa qofka maamuumka bidixdiisana imaamka istaagaaya marka bacdamaa nebiga uu fadhiistay abubakar bidixdiisa asagaa imaam ah fa kaana yusallii binnaas dadka ayuu tujiya jaalisan asagoo fadhiya wa abuubakarna qaa'iman uu taagan yahay yaqtadii way ku dayanayeen yaqtadii wuu ku dayanaya abubakar bisalaati nebi nebiga salaadiis sal alla alih wasalam wayaqtadi nnaas dadkuna waxay ku dayanahayeen dadkuna waxay ku dayanayeen ee bisalaati abi bakrin abibakr salaadiisa muttafaqun calayh bacdamaa aakhir xayaatii ay tahay waxay tilmaamaysaa arrintii hore ee ahayd haddii imaamku fadhiisto fadhiista in ay ka dambaysay oo nebiga isagoo fadhi ku tukaday dadkii ay istaag ku tukadeen wacan abi hurayra radia allahu canhu ana اnabiya sal اlla alay wasalam qaal idaa am hadduu imaam noqonaya axadukum midkiin annaasa dadka falyukhafif ha u khafiifiya salaada faina fiihim asagiira ku yar baa ku jira dadka wاlkabiira ku weyn baa ku jira wاdaciifa ku daciifoo tabar daran wada alxaajati xataa nin dan u saaxiib ah wax ka fakanayaan faidaa sallaa waxdahu markuu qofku keligii tukanayo falyusalli ha u tukada kayfa saasuu doono falyuawil riwaayadaha qaarkood ha u dheereeya suu doono keligaasuna ma tukanaysaa ha fadhiisan haddaad doonto laakiin ummaddan intaad tujinaysid daciifaa ku jira maskiin baa ku jira ku tabar daran ku jiran macnaha wax noocaasoo kale ah marka salaad khafiif ah ha la dujiyo annagana haddaan ma'muumiinnahay salaad khafiif haddaan maqalno yaa loo madayn salaad saasaa layska dhaho ila dadka qaarkood baa xataa haddii ina anzal ama uu akhriyo imaamkaiyagoo dha iscunaaya nagu dheereey wallahi caal wallahi waa nagu dheereey saasaa leeyahay marka taadna looma baahnee waa salaad arkaanteedii iyo rukuucdeedii iyo shuruuddeedii wixii loo kaamilay saxaabigii wuxuu dhahay wallaahi kuma tukan imaam gadaashiisa ka taam yeelid badan kana khafiifin badan salaada nebiga sala allahu calayh wasalam aadna khafiif bay u ahayd waana dhammaystirnayd marka saasaa loogu talagalay salaada in markaa la sameeyo muttafaqun calayh camr eh, bni salma qaale wuxuu yidhi qaala eh, eh, wuxuu yidhi abi ji'tukum waxaan idinkaga imid min cindi nebiy nebiga agtiisa sal alay wasalam xaqan ayadoo run ah macnaha si dhab ah inaan nebiga agtiisa ka imid ayaa dhab ah idinkaga imid qaale wuxuu yidhi faidaa xadarat isalaatu salaaddu hadday xaadirto oy salaaddu idinsoo gasho falyu'adin ha idiin aadaamuu dhaay nebiga xadduku midkiin waa markii intay wafdihaan ugu tageen ay markaas soo noqdeen oo nebigu la dardaarmaayey qof ha idiin aadaamo wal yaummakum ha idin hoggaamiyo akarukum qur'aanan ninka idinkuu qur'aan badan qaal wuxuu idhi fanadaruu way fiirfiiriyeen falam yakun axad ma ahaanin akar qur'aanan minii iga qur'aan badan anaa ugu qur'aan badnaa buu yidhi mar allaala markii la fiirfiiriyey waxaa dhici karta meeshay deganaayeen ayay saxaabo soo maraan ama dad xufaad ah markaasuu qur'aanka ka baran jiray markii meesha la tegey waxbuu soo faa'iidaystay markii ay fiirfiiriyeen anaa ugu qur'aan badnaa markaan ugu qur'aan batayna faqadamuunii way hormariyeen imaam baa layga dhigay wa ana ibnu aw siniin lix jir ama todojiran ahaa anoo lix jir ah iyo an ama toddoba sano jira yaan ugu qur'aan badnaa rawahu lbuhaari baa xadiidkaa wariyey wa abu daawuud wanasaaiyu nasaa'ina wuu wariyey riwaayada qaarkood waxay ku dareen wuxuu yidhi way hormariyeen hal goobaa iska haystay buu yidhi go'i baan ku dujin jiray kadibaa mar alla markuu saa u sujuudo alaabtiisa hoos ka muuqan jirtay laga arki jiray ilaa gabdhihii gadaal ku tukanaya dhaheen war naga qariya ninkan qaarigiina cawradiisa naga qariya intay suuqa aadeenba waxay iisoo gadeen go' kastoo iska weyn oo quruxda wallahi wax iiga farxa badnaa ma jirin buu yidhi go'a laysoo iibiyey marka saa darteed cabdi yariis asagoo ah ayuu dadka hogaaminayay muxuu ku mutaystay waa qur-aan dadkiyaa la fiirfiya anaa ugu qur'aan badnaa marka qofka imaamka noqonaa qofka ugu qur'aanka badan wa can abi mascuud qaala qaala rasuulu ullah alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaummu waxaa hogaaminayo imaam u noqonaya alqowma qowmka aqra'uhum kan ugu akhrin badan ugu xaafidsan likitaab illaahi ilahay kitaabkiisa fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa haddii qiraad isku mid laga noqdo kan waa xaafid kan waa xaafid kan waa xaafid kulli qur-aanka waa la yaqaanaa maxaa la samaynayaa fa aclamuhum kan ugu cilmiga badan bisunnati sunnada xadiistaa loo baxa haddana yaa ugu axkaam yaqaan baa la leeyahay fain kaanuu fi sunnati sawa haddii sunnada isku mid laga noqdo faaqdamuhum hijratan kii ugu jir horeeyey yaa horta hijrooday fain kaanuu fi lhijrati sawa haddii hijrada isku mid laga noqdo faaqdamuhum silman qofkii ugu islaam horeeyey yaa iyuu soo islaamay kan iyo kan kan soo islaam horeeyey asagaa hormaya wa fii riwaaya sinnan xagga da'da da'da goormay timid waa marka ugu dambayso anaa kaa weynay anaa kaa weyn ma jirto lagu weynaadaa diin ilaah subxaana wa tacaala haddaad caamil an taqaana ciroolaa tahay canug yaroo xaafid ahoo sunnadii yaqaano axkaamtii yaqaano sujuud sahwigii yaqaano hadduu qala dhaco meesha uu joogo anaa ciroora maa leedahay ciroornimada gadaad la aadaysaa waxay anfacaysa malaha sidaa darteed baa wuxuu tilmaamayaa xadiiska faaqdamahum silman qofka ugu islaam horeeyey wa fii riwaaya sinnan xagga da'da walaa yaa ummanna yuusan ku hogaaminin imaamna ku noqon arajulu nin arajul nin kale fii sulطaanihi awooddiisa meeshuu ku jira meesha suldaanadiisu ay tahay haddii madaxweyne dibadda ka yimaado inkastoo madaxweyneyaasha islaamka hadda aysan dadku dujinin kan asaga dujinaya waa ninka meesha madaxda markaa ka ah suldaanada gurigaaga qofkii kugu yimaada adaa madax ka ah meesha kugu hogaamin maayo inaad inaad u fasaxda maahane walaa yaqacud yuusan fadhiisan fii beytihi gurigiisa calaa takrimatihi meesha takrimadiisa ah weel waxaa jira qofka qaasu ah sariirtiisa oo kale maxal firaasho asaga qaasu u leeyahay yaa guriga islaameed baad gashay saaxiibka amwaxo sariirtiisa ku fadhiisani ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahane rawa muslim baa xadiidka akhlaaq fiicanoo islaamku dadku baraayo waa baxaa saaxiibkay guris waa jifa xataa ina maqayan suuragal ah damaashada gurigeeda wlawjiifada xaaladaasaa markaa la diidaya marka waa in fasax lagu siiyo xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxaa lagu kala hormaraa e, e, e, qira'a waa qur'aan ama sunno amase hijro amase islaamnimo amase da saasuu qofku markaa noqonay wali ibni maaja waxaa u sugnaa min xadiii jaabir xadiidkii jaabir walaa ta'ummanna yaysan hoggaaminin imra'atun naag rajulan nin naag yaysan nin imaam u noqonin walaa acraabiyun reer baadiyana muhaajiran qof reer magaal yuusan imaam u noqonin walaa faajirun faajirna mu'minan qof mu'min yuusan imaam u noqon waisnaaduhu waahin wahin macnaa daciifin jiddan aad buu daciif u yahay hore waan soo tilmaannay macnaaha horn waan soo marnay amase in naagta imaam inay nin u noqoto ay markaa mamnuuc tahay ama xadiisku xadiis daciif ah waay midka hore laakiin axkaamtaa faraha badan ayuu noo tilmaamaya wa can anas ibni maali radia allahu canhu can اnabiy sal اla alay slam qaal wuxuu dhahay rusuu isku dhejiya sufuufakum safafyaalkiina waqaaribuu isku waxaaduu bilacnaaqi ee sima qooraha qoorahana sima safkuu noo tilmaamayaa safafka waxaa la rabaa in rasi lagu sameeyo dadka markay tukanayaan in laisku dhajiyo safka siuusan shaytaan u soo gelin war isku dhoweeya buu dhihi jira nebiga waxaan idinka arkaa dhabarkayga gadaashiisii wallaahi shaytaankii baan u jeeda oo safafka dhexdhexyaalkooda soo gelgelaya waa cadow xaasid ah laba qofood haddaad saa u kala fogaataan saasuu idinkala dhexdhexgelayaa dad baaba oggolaynba in lagu dhego oo saa macarabta ah lagu sameeyo waa kaa sikana waa u dhowaata waa kaa socdaa haddana waa u dhowaata waa kaa socdaa haddana waa dhibaato weyn marka safyaalka waa laisku qabtaa wa qaaribuu baynahuma waa laba saf inta udhaxaysa in laisku dhoweey in sujuud la sujuudi kara keliya in yar in markaa loo dhexaysiiyo wacaaduu sima bilacnaa rawahu abu daawuud wاnisaa'iyu wasaxib ibn xibaan xadiiskuu saxiix yeelay wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi khayru sufuufi الnisaa'i dumarka safafyaalkoo rijaaldhe khayru sufuufi الrijaali ragga safafyaalkooda kan u khayr badan waluhaa waa ka u horeeya ragga safafyaalkooda kan awalkaa u khayr badan wa sharuhaa aakhiruhaa kan u xane waa ka u dambeeya wa khayru sufuufi الnisaa'i dumarka safafyaalkooda kan u khayr badan aakhiruhaa kan u dambeeya waa buu dhahay wa sharuhaa kan u shar badan awaluhaa ka hore u ahay rawa muslim baa xadiidkaa wariyay dumarka safkooda kan hore u shar badan kan dambana uu khayr badan yahay ragga safyaalkooda kan hore u khayr badan ka dambana u shar badan yahay maxaa loola jeedaa safka hore waa markay dumarku gadaal ku tukanayaan ina walaysla tukan jiray dumarkana gadaal bay mari jireen raggana way soo horeeyeen ragga hore ninkan safka hore ku jira muxuu ka fog yahay naagta safka hore ku jirta masaafo dheer intaanu qofa idin dhexaysaa marka waa khayr badan tahay safka ugu dambeeya muxuu u dhow yahay naagta soo horaysa maaha naagta soo horaysa iyo ninka u dambeeya way isku dhow yihiin saasaa safka dambe u sharbatay naagta ugu soo horaysa safafka dumarka ku jira yay u dhowdahay waa ninka ugu dambeeya saasay u sharbatay naagta safka ugu dambaysa ku jirta maxay ka fog tahay waa ninka ugu dambeeya saasay khariigu noqotay laakiin markay xiddigood yihiin oo keligood yihiin iragguna ay keligood yihiin safka horaa mar war fadli badan oo khayr badan mar kastoo dumarka fog tahay khayr baa ku jira naag intaad u dhowdaa sharkama bixiysad in allaala inta qof dumara kuu dhowdahay waxay rabta ahaatee ha xijaabnaato xaafidad ha noqoto ahludiin ha noqoto tacaariyadda iskaba dhaafba ee mtaqaanaa shanta kula soo gelaysa in allaala inta nin naagi u dhow yahay shar kama foga intuu ka fog yahayna shar ka fog iska daa wax kale fii daakhil salaad baa waxaa la leeyahay naagta horaa shar badan ninka dambaa shar badan ninka hore khayr badan naagta dambaa khayr badan waa kala fogaanshaha raggii dumarka marka sidaa darteed maanta laakiin waxaa loo ololeeyaa raggii dumarka in geliyo ololaa baanta lagu jiraa in la noqdo dad markaa midaysan marka ilahi subxaana wa tacala hadduusan naga soo gaarin shar badan baa jirtaa wacan ibni cabbaas radia allahu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuuli rasuulka micigiisa sala allahu calay wasalam daata leylatin habeen habeenaha u saaxiib ah faqumtu waan istaagay can yasaarihi bidixdiisaan istaagay ismaa imaam ah waa maya bidixdaan ka istaagay buu dha ilmo yar laakiin cabdullahi bni cabbaas fa rasuulu llah bira'sii nebiga madaxaybuu soo qabtay bira'sii oo min waraa'ii gadaashayda ah fajacalaniisaas inta loo soo qabtaa soo wareejiyey fajacalanii can yamiinihi midigtiisuu i keenay ma'muumka meeshaa loogu talagalay muttafaqun calayh canug yar waayo cabdulaahi nebigaan la seexan jiray buu yidhi anoo rabo inaan barto ama aan firi wuxuu samaynaayo wuu weysqaatay waa kada weysqaatay salaad buu tugtay waa dhinaciis midigtaan istaagay ma yaqaano beegtaa laga soo qabtay riwaayadaha qaarkood tani waxoogay u majuujiyey nebiga markaasuu midigtiisa i keenay buu dhahay sala allah calay wasalam laba qof hadday yihiin way sin maayaan jamaacada lama kala hormaraayo saddex haddii lado hal iyo laba gadaal ah laakiin laba marka aad tihiin waa la sin mayaa shaaficiyada qaybkeed waxay qabaan wax yar si loo ogaa ninkaa inuu imaam yahay wax yar inuu dib u baxo laakiin axaadiis waxay tilmaamayaan laba qofood keliya hadday tukanayaan waa la sinmaa ma'muunkana imaamka midigtiisa ayuu markaa istaagayaa saasaa loogu talagalay wacan anas qaala sallaa rasuulu ullahi rasuulkii alla tukaday sal alla alih wasalam faqumtu waan istaagay wayatiimun agoonna waan istaagnay qalfow gadaashiisa wa ummu sulaym khalfanaa gadaashayna istaagtay muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari lafdiga bukhaari baa iskale marriwaayada qaarkood waxay leeyihiin anas baa wuxuu yidhi awootaday mulayka yaa nebiga casuumtay sal alay wasalam mar allaala markii raashinkii la cunayna istaaga aan idin dujiye buu yidhi istaaga aan idin dujiye marka nebiga sal alla alay slam istaagay ani io agoon yarna nebiga gadaashiisaan istaagnay cajuusadiina gadaashayna istaagtay markan qofka dumarkaa gadaaluu istaaga taa keligeed tahay ilmaheeda xataa haddii ay yihiin dhawaadda waxay tilmaamaysaa umu sulaym waa mataqaana waa anas hooyadii rasuulkaa la tujiyey sal alla alay ani iyo wiil agoonna nebiga gadaashiisaan istaagnay umu sulaym oo hooyadiis ahna khalfanaa gadaashayna istaagtay buu yidhi muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari wacan abi bakrata radi allahu canhu annahu intaha ila اnabiy nebiguu soo gaaray sal alla alay wasalam wahwa raakicun oo hwa raakicun rasuulkaoo rukuucsan rukuuc buu ku soo gaaray farakaca wuu rukuucay abaa abi bakr maa waa abi bakrata oo nafaac ibnu caarif farakaca wuu rukuucay qabla an yasila ila saf intuu safka soo gaarin meeshaas markuu soo gaarayba wuu rukuucay faqaala lahu nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi zadaka allahu xirsan dadaalka allah kuu kordhiy waa dadaashay dadaalka allah kuu siyaadiya walaa tacud ha u noqon laakiin mar dambasa qalad ha samaynin rawahu lbukhaariyu wazaada abu daawuud fiihi wuxuu ku ziyaadiyey farakaca wuu rukuucay duuna asaf intuusan safka soo gaarin uma mashaa ila asaf kadib uu safka soo socday kuma dhammaysan salaada gadaal wuxuu istaa rukuucdiinan kaa tegin xagguu safkaasoo soo gaarin buu rukuucay kadibna wuu soo socdo aayatu u soo socday yuu safkii soo gaaray saasuu markaa ku tukaday nebiga sal alla alih markii salaada laga baxayna wuxuu yidhi waa dadaashay dadaalka allah kuu kordhiyo laakiin ha u noqonin وcan waabisةa bn macbadi radia اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam ra'aa wuxuu arkay rajula nin yusallii tukanaya khalfa saf safka gadaashiisa waxdahu keligii faamarahu an yuciida الصalaaة wuxuu amray inuu salaada soo celiyo rawahu axmed wa abu daawuud wالtirmidiyu waxasanahu wuu xasaneeyey wasaxi ibn xibbaan xadiidkuu sii xiiro uu soo sheegaye xadiidku waa saxiix walahu waxaa u sugnaa can cali bn walahu waxaa u sugnaa can cali bni shaybaan can alqa idi qormaha can alqin ma aha walahu waxaa u sugnaa can cali bni shaybaan laa salaata salaad ma laha limunfaridi khalfa asaf qof keligii ku tukada saf gadaashii aadaan ugu badannahay safka koowaad waa nus ka labaadna waa nus kaaga sii dara ka saddexaadna waa nus ka afraadaa sii bilaaba haddana marka dhibaatada taalla dadku waxaad is leedahay wax ma maqlaan miya xataa salaadii aan hagaajisana walaalayaal salaadale aan soo buuxina safka wax kale kulle cibaadasa u badan maba hayne salaadaasaa noonoole inaan ilaalsano uma sheegi kartid kaaga sii darna haddana ninka albaabka ku xidhanaya iska daa albaabka bannaankaasi ku xirtaa muxuu ilaalinaad leedahay salaad khoof buu tukanooya meeshaasuu ku tukanaa bannaanka masaajidka waa cidla waa laba saf keliya dadka badankooda u fiiri bannaankaasaa saf lagu jiraa waa la maxaynaya dhaqsasaa ugu dambeeyey imaanxulaa dhaqs inuu baxo marka xaaladdiiya saa noqon insha allahu tacaala wixii beri ka bilowda safafka aan iska ilaalino waad u jeeddaa wiciidka meesha yaala laa salaata salaad ma laha oo salaad uma sugnaan limunfarid khalfa saf nin munfarid ah oo keligii saf gadaashiisa markaa ku tukaday intaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay mamnuuc tahay gabaal qofka inuu bilaabo saf cusub ama keligii uu tukado laazim inuu safka soo buuxiyo wazaada طabaraani min xadiii waabisa wuxuu ku ziyaadiyey alaa dakhalta macahum maxigooda dhex geshid safka dhexgal oo safafkan xataa haddaad keligaa noqoto saf ha bilaabina hadday suuragal kuu noqoto safka markaasoo dhexgal alaa dakhalta macahum awij ama maad soo jiidatid rajulannin laakiin xadiidka qaybtan dambe ziyaadadaana daciif marka laakiin safafka aad iyo aad ha loo hagaajiyey wa can abi hurayra radia allahu canhu can الnabiy sal اllah alيه wasalam qaal idaa samictum haddaad maqashaan aliqaamata aqimitaanka famshuu soo socda ila salaati salaada ha soo ordina wacalaykum alsakiinatu wاlwaqaara xasilooni iyo deganaansho dushiina ha ahaato walaa tusricuu ha soo dheerayninoo ha soo ordina famaa adragtum wixii aad soo haleeshaan fasalluu tukada wamaa faata wax idinka tagana faatimu gargadaal ka soo dhammaystira wixii ku dhaafa tartiibka u soo soco oo waxba ha soo cararina xadiidka weli wuxuu ku yimid baa la yidhi rasuulkuu tukanaya yaa wuxuu maqlay jabalha ah. macnaha shan qarlugeed digdigta dadka aad baa loogu badan yahay hadda rog iyo waxbaa yaale waa la dhici jira marka hore shiminta keligeed ahaan jirta qofku waa soo orda sirrib waa dhaca halkaasuu ka bilaaba dhulka ilaan qoyaankii weysada iyo wixii o dhan uu leeyahay markaasaa dadka qaar udooda orda in allaha maca saabir akbare baa la roo yahay in allaha maca saabir imaamka isig isiguu ka wada saasay yidhaahdaan taana markaa ma jirto marka rasuulku sal alla alay wasalam markuu maqlay shanqarlugeedka ragga yaa markuu salaada ka baxay wuxuu dhahay maa sha'nukum maxaa dhacay markaasaan istacjalnayna salaada u soo degdegayna ha samaynina buu dhahay idaa samictum haddaad maqashaan aliqaam famshuu ila asalaa wa calaykum asakiina xasilooni korkiina ha ahaato walwaqaara iyo deganaan sakiin iyo waqaar isku macno dhow yihiin midna waa xagga hay-adda layidhahdaa midna waa xagga qalbiga iyo hoos walaa tusricuu ha soo dheeraynino ha soo ordina famaa adragtum waxaad la soo gaartaan imaamka ood la soo haleeshaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tegayna fatimuu soo dhammaystirta markuu imaamku asalaamu calaykum yidhaahdo tartiibkaa u soo maxaa orodku geliyey orod ma ah xajkay noogu imaan doontaa marka nebiga sal alla alay slam uu carfa ka baxay oo musdalifo u socday shanqar iyo geel la tumaayo iyo faras la garaacay cuucdoodu maqlay markaasuu yidhi tartiiba tartiiba tartiiba ilaahay waxaa biriga ah dayacaad iyo deg deg ma loogu talagelin waxa khayrka ah tartiib baa loo sameeyaa intaad soo socoto waxay mid taha adoo salaad ku jira ajirkiisana lagu qoraa nin salaad ku jirana ma ordo famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimuu muttafaqun calى lafd الbukhari wbiاllahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam